العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku jiray darsigii almabni wاlmucrab almabni wاlmucrab almabni wاlmucrab waxaynu kaga soo warannay kelimaadka luqada carabigu inay laba qaybood u qaybsamaan mucrab iyo ma orob waa kelmadda aakhirkeegu isbabedelo marka taraakiib kala duwan la geliyo maalan ismigii oo kale mar ka faacil laga dhigo waa in la godo haddii uu mafcuul noqdo oo mafcuul laga dhigo uu jumlada mafcuul yahay waa in la kor dhigo xarfu jar oo kale maalan haddii la geliyo waa in la hoos dhigo haddii kelmaddu isbeddelkaa ay qaadato oo meeshii godaa laga rabayna la godo meeshii kordhiga laga rabayna la kordhigo meeshii lahoos dhigayana lahoos dhigo kelmadaas waxa la odhanaya waa mucrab haddii kelmaddu meel kasta oo la dhigo aakhirkeeguu xaalad keligun ku sugnaada oo isbedeli waayo maala weligeed way godantuhu meel kasta haddaad geliso weligeed way kor dhigantuhu ama weligeed way hoos dhigan tahay ama weligeed way reeban tahay kelmaddaana waxaa la idhaha mabni marka mabnigu wuxuu ahaa maa yahbutu aakhiruhu calaa xaalin waaxidatin fii jamiici taraakiib wixii aakhirkiisu ku sugnaaday xaalad keliya jumlo kasta mucrabkuna wuxuu ah maa yataayaru aakhiru wixii akhirkiisu isbedelo dhinaca kale waxaynu soo qaadannay meelo loogu hagaago mabnigii mucrabku waxay leeyihin mawaadiic loogu hagaago oo marka horeba aad iska garanayso adoo aan tijaabin xataa kelmadda akhirkaygu aan jumlooyin badan soo gelin oo aan isku dayin bal inaad kala ogaatay inuu akhirkaygu isbedelayo iyo in kale ayaa waxaa jira meel mabniga loogu hagaagu iska leeyay ama kalimaad mabnia ah, iyo qaar mucraba marka kuwii mabnigii buu inoo tiriyey wuxuu hi xuruuftu dhammaantood waa mabni wax xarafoo mucrabiyo ma jiraan marka xarafba haddaad aragto ogow inuu mabniya ficilada marka loo yimaado maadi iyo muaaric iyo amar bay ahaa marka muaarica laga reebo labada nooce kaliba waa mabni maadigii iyo iyo amarkii waa mabni waxa soo hadhay oo mucraba ismigii iyo ficilka mudaaric labadaana mucrabka way u badan yihiin iyaga laftooda waxaynu arki doonaa iyagoo yani waxyaaba mabniya ay ku jiraan mudaaricu qayb mabniya ah ayuu leeyahay say noo iman doontaa ismiguna qayba mabniyuu leeyahay laakiin labaduba waxay u badan yihiin mucrabka labadaa keliya mucrab laga heli karaa kelmadda mucrabkiihi ama waa ismi ama waa ficil mudaaric lanna inta kale soo hadhay kelimaadka anwaacdii kelmaddu ay lahayd dhammaantood waxay yihiin mabni waayo tamriinka markaa wuxuu yidhi atamriin اlأwal limaada kanat kalimaة adaraaja fi اljumal اlaatiya mucraba wa kalimaة man mabniya kelmadda daraaja maxaa ay mucrabu noqotay jumlooyinka soo socda kelmadda manna ay mabni u noqotay addaraajatu musracatu rakiba caliyun addaraajata farixa alwaladu bidaraajati kelimatu daraaja markaad halkaa u fiirsato waa mucrab lannahu addaraajatu miaalka koobaad oo mubtada marfuuc waa la goday rakiba caliyu adaraajata halkaana maxay dhacday kelmadaasi adaraaja icraabkeegu muxuu noqonaya waa mafcuulu bihi mansuub idan rakiba waa ficlu maadi caliyun waa faacil mafcuul adaraaja mafcuulu bihi mansuub halkaana waa la fatxiyey waa la nasbiyey farixa alwaladu wiilkii wuxuu ku farxay bidaraajati bidaraajati albaau xarfu jar adaraajati ism majruur bilba marka kelimatu daraaja akhirkeegu ma isbabedelay markii meelo kala duwan la dhigay bise isbabedel u isbedelay waa mucrab limaada kaanat hadihi اlkalimatu mucraba haddii lagu weydiiyo liannahu tagayara aakhiruha ama liana aakhirahaa qad tagayar akhirkeygii ba isbabedelay kelimatu man maxay mebni u noqotay lianna aakhirahaa lam yatagayar miaalka tusaalayaashan saddexdaa ke jaaa waxa yimiday waxaa yimiday man qofkii naadaytuhu anu yeedhay ama anu dhawaaqay uxibu waxaan jecelahay man qofka yucallimunii waxibara aljaa'izatu abaalmarinta liman cid bay u sugnaatay yasbiqu badisa cidda badisa ayaa iska leh man raabkayga u fiirsa waxay dhacday jaaa waxa yimiday ficlu maadin wey mabniyun cala alfatxi markaad ficil aragta maxaa laga fikiraa faacilba marka u horeysaba laga fikira jaaa waxa yimiday yaa yimidaad isweydiinaysa man kubaa yimid ama qof baa yimid cid baa timid man kii baa yimid naadaytu aan u dhawaaqay man oo bimacna aladii alladii naadaytuhu kii aan u yeedhay ayaa yimid marka maxay icraabkeegu man halkaa maxay ku beegan tahay inay noqoto ficil baa ka horeeya ma faacilkii ba mise waa mafcuulkii man naadaytuhu qofka ad u yeedhay maanu ahayn kii yimid faacilkii wey halkaa mantu faacil bay ahayd faacilkana maxay ahayd in la xarakeeyo maxaa la icraabkiisu ah in la goda ahayd faacilun marfuuc uxibu waxaan jecelahay waa ficil muaaric marfuuc litajarudihi min anaasib wاljaasim uxibu waxaan jecelahay faacilku waa ana anigaa iska hadlay uxibu ana baa meesha ku jirta anigu waxaan jecelahay man yucallimunii man alladii ka yucallimunii waxay bara ayaan jecelahay marka mantu halkaas ma faacilbaa meeshii faacilkay taalla mise waa mafcuul uxibu waxaan jecelahay man yucallimunii baan jecelahay man yucallimunii ka wax ibaraya haye mantaasi faacilkii miya mise waa mafcuulkii uxibu waxaan jecelahay man yucallimunii ma isagaa wax jecel qofka wax ku baraya ma isagaa wax jecel mise adigaa jecel oo isagaa la jecel yahay hadduu faacil yahay ide ficilka meesha ku jiraa waa uxibu wey macnihiisu man yucalimunidaa wax jecel isagaa wax jecel hadduu mafcuul yahayna isagaa la jecel yahay marka qofku uxibu man yucalimunii markuu idhahdo man yucalimunidi ma isagaa wax jecel marka waxaa dhigaya dadka wax baraya mise isagaa la jecel yahay isagaa la jecel yahay muxuu noqonaya marka ka wax jeceli waa faacil ka la jecel yahayna waa mafcuul mantu halkan maxay tahay marka waa mafcuulki lanna uxibu waxaynu nidhi waa ficil mudaaric waxaan jecelahay qofka hadlaya wax jecelde faacilku waa qofka hadlaya markaad adigu tidhaahdo waxaan jecelahay cumar aad tidhaahdo adigaa faacila cumarkaad jeceshayna waa mafcuulkii de uxib ullaha markaad tidhaahdo uxibu waa ficilkii qofka hadlaya ele ilaahay baan jecelahayna waa faacilkii allahna waa mafcuulkii waa kii la jeclaa marka mantaas iminka macalinku wax waa kii la jeclaa waa mafcuulkii aljain waxay ahayd in halkaana la kordhiga man halkaana in la kordhiga laakiin lama kordhigin way reebanta aljaa'isatu abaalmarinta liman bay u sugnaatay jaa'isadu liman qof baa iska leh cid baa iska leh liladii yasbiqu badiya haddii tartan la galo musaabaqa la galo ka badiya jaa'isada iska leh liman raamku waa ah xarfu jar sidii lilaahi oo kale marka man halkaa ma in la goday ahayd mise in la kordhigay ahayd mise in la hoos dhigay ahayd markuu laam xarfu jari ka horeey in la hoos dhigay ahayd saddexda jumlo mantu mar waxay ahayd in la godo lannu faacilkii weeye jaaa waxa yimid man baa yimid marna waxay ahayd in la nasbiyo lannahu mafcuul bihi wey uxibu waxaan jecelahay man baan jecelahay yucallimunii marna waxay ahayd in la hoos dhigo aljaa'isatu lii man laam xarfujaraa ku jira laakiin man aakhirkaygunbay isbabedelay oo wixii laga rabay craabkii laga rabay jumlada halkay ka dhacdo ee uu ku waajibinayey ma qaadatay man mise aakhirkaygu isma bedelin isma bedelin maxay noqonaysaa marka mar hadduu aakhirkeegu isbedeli waayo xataa haddii xarfujar la soo geliyo haddii faacil laga dhigo haddii mafcuul laga dhigo aakhirkeegu hadduu ku sugnaado xaalad keliya kelmadaas ma mabni ma mise waa mabni weeyaan man limaada kaanat kalimatu man mabniyatan لأنa آakhiraha lam yتغayر لأنa آakhiraha habta عalى xaali waaxidaة في جamيiع تaraakiib marka تmriinka اثنain تmriinka labaad wuxuu yidhi التmriin الثاني كيف تستدل بطريقة عملية على أن الكلمات الآتية معربة seed u dliishanaysaa كيف تستدل see dliil ugu keenaysaa كيف تستدل بطريقة عملية si practical ah oo تطبيiqa oo la tusayso على أن الكلمaaت الآتية kelmadahan soo socdaa معرabaة inay معرab yihiin see dliil ugu keeni karta aلsma almisbaax alqalm saddexdaas waa ismi ismiguna mucrab ah yaktubu yazracu yafhamu saddexdaasna waa ficil muaaric ficilka muaaricna mucrab ah dhammaan marka lixda kelmadood halkan kugu yaalla waa wada mucrab laakiin wuxuu kaa rabaa daliilkeen inay mucrab yihiin aad nagu tusayso dee waa inaad saddex jumlo oo kala duwan soo geliso waa inaad isku dayda asamaau inaad godo mar haddana aad isku dayda asamaa inaad kordhigto asamaa inaad kor dhigto haddana aad isku dayda asamaa inaad hoos dhigto oo meel la hoos dhigi lahaa aad geliso yaa keenaya tusaalaha godaalka aye asamaau mumdiratun iyo asamaau saafiyatun muxuu ka dhigay mubtaduu ka dhigay mubtaduu soo meeli la godaya maaha mubtadu ka dhigay asamaau mumdiratu yaa kordhigaya meel kordhigan yaa gelinaya asama haye kuma artataag artataag haye faacil baad ka dhigtay markaa waa inay godnaato amtarat isamaau samadii way da'day weyaan mogta cirkii wuu da'ay markaa waa faacil baad ka dhigtay weli way godan tahay waxaan rabaa iyadoo kordhiga khalaq allaahu samaa sax wey khalaq allaahu asamaa tusaale kaloo kordhigan haddaan ku darro yaa keenaya iyadoo kordhigan mar kale waxay ilowdeen inna innimu soo geli ina asamaa saafiyatu ina asamaa mumdiratu yaa hoos dhigaya haye nazla min الsamaaءi maطru غaziir baynu soo marrayba tusaale noocaas nazla min الsamaaءi maطru kaiir nazla min الsamaaء waa sida saasaad ugu daliishanaysaa markaa saddexdaa tusaale kala duwan inaad keento oo dabadeedna ay halkaa ka soo baxdo aakhirkii asamaa inuu isbabedelay ayuu rabaa taasina ay kutusaysa markaa inuu mucribin yaktubu ficilkaynu u boodaynaa yaktubu haye saddex miaal waa inaad soo geliso miaal waa inuu noqdo masalan marfuuc midna waa inuu noqdo ficilkaasi mansuub midna waa inuu noqdo majsuum xad odhanaysa isagoo isagoo marfuuca maala haye yaktubu muxamadun adarsa isagoo mansuuba isagoo mansuuba ficilkaa yaktubu waa mansuuba jumlo soo geli haye lan yaktuba muxamadun adarsa isagoo majsuuma maxaad oranaysaa lam yaktub muxamadun adarsa marka biariiqa camaliya waa sidaas kuwii nasbinayaad soo gelinaysaa markaasuu mansuub noqonaya lan yaktuba uriidu an aktuba yuriidu aalibu an yaktuba darsa an yaktuba marna waxaad soo gelinaysaa kuwii jasminaya laa taktub darsa laa taktub adarsa marna labadaba waad ka daynaysaa naasib iyo jaasimba waa inuu khaali ka ahaado markaa marfuuc buu noqonaya yaktubu aalibu adarsa atamriin aثaalث kayfa tastadilu biariiqatin camaliya miyuu ujeeday calى ana alkalimaati اlaatiyata mabniyat kelmadahan inay mabni yihiin see daliil ugu keeni karta kayfa waa mabni kayfa waa ismi laakiin waa ismiga mabniga ay ka mid tahay kayfa saydun kayfa dahabta ilaa hargeysa saasaa la odhanayaa marka isma babadasho can waa xaraf lacalla waa xaraf xuruufta waxaan lownay markaynu tirinaynay xuruuftii waxaynu tirinay xuruuftii mabniga ahayd markaynu tirinaynay intaynu ilaa hadda soo qaadan annawaasib nawaasib ficl mudaaric an lan idankay waynu sheegnay waad sheegteen awaaibtiibaad tiriseen eh, intaynu ka soo aadanay eh, lam iyo laa naahiyey in ficilka mudaaric jismini waa xuruf xuruufuljarki baad sheegteen min ilaa xurufaynlowna baa jira ina waa khawaatuha dhammaantood waa xuruf ina anna kaanna laakina layta iyo lacalla dhammaantood waa xuruf xarfu tawkiidin wa nasbin xarfu tashbiihin xarfu istidraakin xarfu tamanin xarfu tarajin wanasbin soo wada xarfu maay xuruuf wey dhammaantoodu waa mabni lacalla markaa waa min akhawaati inna xarf tarajin wanasbin mabni cala alfatxi wey kataba iyo intasara labadaasna waa ficil maadi kataba wuu qoraya intasara waxbuu iska celiyey ama iska dhiciyey waxa weeye ficil maadi wey ficil maadiga soo maynaa soo marin inuu wada mebniya iftax kaasina muxuu aha waa ficlu amrin dhammaantii isaguna mabni buu ahaa jumlo kasta haddaad soo gelisa meel kasta haddaad dhigta fii awal اljumla fii wasط اljumla fii akhir اljumla laa yatagayaru aakhiruha waayahay anwaac اlbinaa anwaac اlbinaa binaha anwaacdiisii ayaynu halkan ka bilaabayna darsigani waa darsi fudud wuxuu daba socdaa darsigii hore ee aynu soo maray almabni wاlmucrab mabniga gaar ahaan waxaynu soo sheegnay uu yahay kelmad kasta oo aakhirkeegu aanu isbabedelin ee uu ku sugnaado xaalad keliya ayaa mbni la dha xaaladaha uu ku sugnaanayo unbu halkan tirinaya mbnigu xaalad keliya oo akhirkiisu ku sugnaadaa markaynu leena maa yahbutu aakhiruhu calaa xaalin waaxidatin maxay noqon kartaa xaaladaas waxay noqon kartaa asukuun sukuun bay noqon kartaa inuu akhirka kelmadda mabnigii reeban yahay sidii ficil amarkii oo kale iqra ijlis uktub akhirku inuu reeban yahay xaalada kelmadda akhirkeeda ku sugan tahay waxay noqon kartaa alfatx sidii ficilmaadigii oo kale dahaba jalasa akala shariba xaaladda kelmadda mebniga akhirkeeda ku sugan tahay wuxuu noqon karaa adam waa la godi karaa sida xayu oo kale xayu ama naxnu waa mebni ama ficilada maadiga mararka qaarkood dahabuu akaluu aamanuu kafaruu marwaxaa ka mida xaaladaha kelmadda mebniga ay ku sugnaan karto alkasra hoosdhig baa ka mid noqon kara amsi baa ka mida amsi waxaa ka mida ba'dii xuruufuljarka ku jirtay alba marka la idhahda billaahi acuudu bi bilaahi bi maxay xarakaysan tahay badi kasra xarakaysanta laamkii xarfujarka ku jira waa xarfe waa mabniye laam uljar baa ka mid a ah. alxamdu lilaahi li muxuu xarakaysan yahay alxamdu lilaahi kasro xarakaysan yahay marka kelmadda mabniga ah aakhirkeegu xaaladaha uu ku sugnaada ama uu laazimo afar nooc weeyaan kelmadaha qaarkood sukuun bay laasimeen weligood way reeban man iyo kam iyo iqra iyo ijlis iyoba ka mida kelmadaha qaarkoodoo mebniga waxay laazimayaan fatxa weligood way kordhigan sida fatxa iyo dahaba iyo jaa iyo jalas iyo akala ficil kelmadaha qaarkood waxay laazimayaan maxaa la dhaha adam sida xayu iyo naxw kelmadaha qaarkood waxay laasimeen alkasr sida amsi oo kale shalay markaad leedahay ama haadihi markaad tirahdo kasray laazimeen ama haaulaai waa mabni xaaladda ay laasimteena waa kasr imisa nooc weeye xaaladahay kelmadda mebnigii laasimi karto afar weeye الsukuun واlfatx واdam واlkasr markaad tirinaysa halkaa doonta ka bilow alkasr واdam واlfatx والsukuun الdamaة واlfatxaة واlkasraة والsukuun الsukuun واlfatx والdam واlkasr halkaa doonta ka bilow laakiin afartaas waxaa la ydhahdaa anwaac اlbinaa ciwaankeennu sidaa uu yahay anwaac اlbinaa baa la dhahda binaa waa mebnigii shayga mebniga ama binaha waxaa la dhahdo anwaacdiisa waa afartaas afartaas u kala baxa lannahu qaarkood binaha ama mebniga sukuun bay laasimaan aarna atay laasmaan aar damay laasmaan aarna kasray laasmaan awaac bina baa la dhaa kelmad waliba nooca ay qabsato ayay weligeed haysanaysaa ta sukuunsani weligeed way sukuunsanaanaysaa ta fadxisanina weligeed way fadxisanaanaysaa ta godani weligeed way godnaanaysaa ta hoos dhiganina weligeed way hoos dhignaanaysaa laakiin dee inta afartaa nooc kala baxaya mabnigi afartaasuu kala baxay alamila am jawaadan imise aras baa fi lmaydaani garoonka ku jira oo jooga garoonka am jawaadan yani kam xisaanan fi lmaydaani bikam ishtarayta imisaad ku soo iibsatay saacadaka saacadaada kam ta'idu imisaad wax ballan qaadaysaa walaa tafi oonad ballanka buuxinayn imisaad wax ballan qaadaysaa oo aanad ballankii ka soo baxay walaa tafi alwafaa wey kamtacid min alwacdi bay ka timid walaa tafina min alwafaa wey min alwafaa tacidu walaa tafi ballan baad qaadaysaa waxaad ka soo baxaysaana ma jiro carabtuna waxay dhahdeen anjasa xurun maa wacad qofka wanaagsani wuxuu ballan qaado uu fuliyaa yay odhan jireen carabtu anjasa xurun maa wacad saddexdaa miaal waxaa ku jirta kam marka u horeysa wuxuu ina tusaynay mabnita limaada lannahu meelo kala duwan buu dhigay miaalka koowaad waxay ahayd in la godo hadday mucrab ahaan lahayd waa la godi lahaa tusaalaha labaad bikam markuu yidhi ba xarfujaraa soo gasha waxay ahayd in la hoos dhigo lama hoos dhigin kam taid walaa tafi kaasoo kalena waa la nasbin laha in la kordhigay ade craabka lama kordhigin saddex meeloodoo kala duwan buu kamtii geliyay aakhirkeegu isma bedelin taasi waxayna tustay inay kam mabni tahay am weligeed waa am un mbni ha ahaatee akhirkeegu muxuu laasimay anwaaculbina baa la raba muxuu laasimay maka sukuun buu laasimay mabni cala sukuun baa loodhanaya maxaa loodhanaya kam marka la ciraabay icraabkeega maxaa lagu daraya mabniyatun ama mabniyun mabniyun cala sukuuni sukuun bay laasimay tusaalaha labaad bikamish tarayta baa loo akhriyay bikamish mim bikami mimka waa la hoos dhigay maaha inay bacdu hoos dhigtay oo ay kam akhirkaygu isbedelay oo halkan la hoos dhigay maaha ishtaraytada ka dambayso hamsatul wasliya sidee ashii oo kale al markay ka dambayso si layskugu akriyo xarafka ka horeeya la hoos dhigaa imika qaalat faaimat wey laakiin hadday albintu timaado albintu oo alle ma qaalat albintu baad onaysaa mise qaalatilbintu baad onaysaa qaalatil tadaasi waxay taau taniif asaakinatu baaba la dha magaceega baa lagu daraa asaakinatu tadii reebnayd waxaa loo yidhi qaalatil bintu qaalatil acraabu maxaa taada loo hoos dhigay iyadoo saakina lo odhan jiray ashan ka dambaysa darteed marka xaraf saakina ka dambeeya la dha mota iyaduna waa saakin waa in mid la xarakeeyo marka bikamish baad u akhrinaysaa bikamish tarayta hoos dhigaasina mid la xisaabinaya maaha lanno waaan ishtaraytada ka dambaysumaa lagu akriyaya maaha hoosdhig caadiya kam weligeed waa kamun xataa haddaad ba soo geliso bikam unbaad onaysa bikam bicta kitaabaka bikam bicta kitaabaka iyo min kam iyo calaa kam saasaa loo dhahay marka kam waa mabni waana mabniyan cala sukuun waa qaybtii koobaad ictadala aljawu jawigii caadi buu noqday hal ictadala aljawu jawigii dhexdhexaad ma noqday aljawu cimiladii baa loo jeedaa qad ictadala waa iska muctadil dhexdhexaad laa xaar walaa baarid weeyaan wuxuu ujeedaa halkan ictadala oo ficil maadi ma mabni baa ictadala mise waa mucrab waa ficil maadi ficil maadigu muxuu ah mabni buu ah ictadala waa mar hadduu maadi yahay waxaad garanaysaa inuu mabni yahay isaguna saddex jumlo kala duwan buu ku geliyey mar wuu dambeeyaa mar wuu horeeyaa mar dhexduu ku jiraa bal inuu isbedeli karo aakhirkiisu isma bedelay lannahu kelmaddani waa mabni laa yataayaru aakhiruha muxuu laazimay aakhirka ictadala xarakada uu laazimay sheega fatxu laazim maxaa la odhanaya ficlun maadin mabniyun cala alfatxi mabniyun cala alfatxi ama cala alfatxa al a markuu dha n al aati wey waqfi al aati mabniyu cala اfatxa waa ina haadii gaadho marna waa mabniyun cala اlfaطxi taadi baad ka turto cala اlfaطxi markaad waqfidana cala اlfaطxi mabniyun cala اlfaطxi hadduu qof akriyo waa cala اlfaطxi buu akhraya mabniyun cala اlfaطxa hadduu idhahno mabniyun cala اlfaطxa wuxuu akhriyaya cala alfatxati marka waa mabniyan cala alfatxi qif xayu anta istaag halkaa aad ku sugan tahay xayu anta halkaad ku sugan tahay joogso sir u soco ilaa xayu shita meeshaad doonto tuqiimu waxaad joogaysaa ama ku nagaanaysaa xayu yatiibu makaanka uu wanaagsanaado alhawaa hawadiisu ay icnaato xayu yaiib اlhawaau meesha hawadiisu ficnaatay ku waafaqdo ayaad degaysa oad ku nagaanaysa saddexdan miaalna waxaa ku jirta xayu oo mabniya ah. makaan bay sheegaysaa meeshii waa mabni maxay laasimta xayu hay keliya laasimta ama xaraka keliya maxay laasimta dama maxaa loodhanaya mabniyun cala dam kaana wuxuu ahaa amsi shalay halay waxay ahayd shadiid alxari mid aad u kulul zurtu lhraama ahraamtii masar baan tegey burihii masaree faraacintu ka tegeen amsi halay dahabtu waxaan tegey amsi halay ila alqalcati qalcadii baan tegey meelihii qalca waxaa loodhan jiray loogu talagala dagaalada iyo waxaas oo maaragta aad u xasiina dhufays oo kale guri meel la degan yahay oo dhufays oo kale noqon karta marka amsi amsi amsi saddexda miaalba wuxuu soo gelaya amsi akhirkaygu ma isbabedelayn mise isma bedelin isma bedelin maxay noqonaysaa marka amsi jumlo kasta haddii la geliyo kol haddaana isbedelayn waxay noqonaysaa mabni maxay ku binaysan tahay kasra mabniyun cala alkasra kam maxay noqonaysaa mabniyun cala sukuun ictadala mabniyun cala alfatxi xayu مبني على الضم أمس مبني على الكسر كيف مبني على الفتح آن أين مبني على الفتح من مبني على سكون على مبني على سكون جاء مبني على الفتح اجلس dmbiguwaaiin alladii haulaai wax allo wixii mabniya mabniya calaa kada wuxuu xarakaysan yihin baad ku wuxuu yidhi qawaacidka alaxwaalu xaaladaha alaxwaal leanna waxaan ka sheekaynaynay shayga mabnigiihi inuu ku sugnaado xaalad keliya yahbutu calaa xaalin waaxidatin xaalintiibuu ku jamciyey xaaladdii lagu sugnaanayay marka la jamciye maxay noqonaysaa xaalintii axwaal alaxwaalu xaaladaha allatii tulaazimu ee laazima laazima bimacnaa aan ka fakan weligood ay ku sugan yihiin awaakhir alkalimaati almabniyati kelmadaha mabniga ah kelmad waliba aakhir bay leedahay markaasaa la isku jamciyey awaakhir sida kelmadihiiba loo jamciye kalimaat loo yidhi marka kam aakhir bay leedahay xaalad ay laasimtayna way jirtaa ictadala aakhir bay leedahay xaalad ay laasimtayna way jirtaa xadiu aakhir bay leedahay xaalad ay laasimtayna way jirtaa amsi aakhir bay leedahay aakhirkaasi xaaladu laasimana way jirtaa alaxwaalu xaaladaha اltي تulaaزimu ee laazima awaakhir اkalimaat اlmabniyati kelmadaha mabniga ah aakhiradooda laazima a why الsukuunu in akhirka la sukuuniyo oo la reebo sida kam iyo man iyo min iyo ijlis iqra uktub waa sukuun wاlfatxu in la kordhigo ictadala jaa dahaba qara'a jalasa ama ayna kayfa iyo kuwa la midka aladiina wاdamu xayu iyo naxnu iyo kuwo kaloo lamida darabuu dahabuu akaluu sharibuu wاlkasru haaulaai haadihi iyo amsi watusamaa waxaa lagu magacaabaa afartan maxaa loo yaqaan anwaac albinaa baa la dhaa binaha anwaacdiisu intaas wey afartan nooc wey anwaac اlbinaa kam anwaac اlbinaa arbaca wmaa hiya اذkur anwaac اlbinaa الsukuun wاlfatx wاdam wاlkasr alkalimaatu kelmadaha allatii kelmadaha yulaazimu uu laasimo awaakhiraha aakhiradooda asukuunu uu laasimo hadduu sukuun laasimo maxaa la dhaa mabniyun cala sukuun baa la dhaa aw lfatxu ama fatxuhu laasimo hadduu fatxa laasimana maxaa la dhaa mabniyun cala alfatxi aw dammu ama godaa laasimo maxaa la dhaa mabniyun cala dammi aw lkasru ama kasra laasimo maxaa la dhaa mabniyun cala sukuun yuqaalu waxa la yidhaa sidii loo ciraabiyu ku sheegay afartaa midkood kelmadda akhirkayga laasimo waxaa la ydhaa inahaa mabniyatun kelmaddani way binaysan tahay inahaa kelmaddani mabniyatun waa mabni maxaa lagu bineeyey cala sukuuni yaa lagu dhisay sukuun kaanamaa bilihii caadiga iyo dhismihii caadiga waa laga bedelay sukuun baa lagu dhisay sukuun baa lagu bineeyey markay sukuun akhirkaygu laasimo waxa la odhanaya inahaa mabniyatun cala sukuun hadihi alkalimatu mabniyatun cala sukuun hadduu fatxa akhirkeegu laasimana maxaad oranaysaa inaha mabniyat cala alfatxi hadduu dama laasimana maxaad oranaysaa inaha mabniyat cala adami hadduu kasra laasimana maxaad oranaysaa mabniyat cala alkasr icraabka caadiga inta badan waxaa la idhaha ictadala markaynu icraabayno ficlun maadin mabniyun ficilkaynu u celinayna waa uu binaysan yahay kelmadda haddii la eegana mabniyatun baa la odhan lahaa mushkilo ma laha tacniidka iyo tadkiirku mushkilo ma laha ictadala waa mabniyatun cala alfatxi haddaa tira ood muanad ka dhigto fatxay ku binaysan tahay iyo mabniyun cala alfatxi ood mudakar ka dhigto fatxuu ku binaysan yahay ficilkaasi waa islaamka min haddaad tidhaahdo mabniyatun cala sukuun xarfu jarin mabniyatun mintaasi waxay ku binaysantahay cala sukuun iyo haddaad tira xarfu jarin waa xaraf oo hoos dhiga mabniyun wuxuu ku binaysan yahay xarafkaas tadkiirkii taaniiska mushkila malaha mabniyun inta badan icraabka saasa hada huwa almashhuur fi alsinati almucribiin almashhuur fi alsinati almucribiin inaad mabniyun iska tidhahdo waxba mabniyatun aanad isku dhigin mabniyun cala alfatxi ficlu maadin mabniyun cala alfatxi darabuu marka la dhaa ficlu maadin mabniyan cala sukuun darabtu marka la dhaa ficlu maadin mabniyan cala sukuun halkoogay ficiladaasi inoogu iman doonaan laakiin halkan waxaa ku yaala kam ictadala xayu iyo ams mid waliba waa mabniyun calaa xaaladda uu laasimay ayaa lagu sheegaya ana maala imika waa mabni maxaad ku sheegi lahayd ana maxaad iran lahayd mabniyun cala sukuun naxnu waa mabni maxaad odhan lahayd mabniyun naxnu mabniyun cala dam anta maxaad odhan lahayd ama huwa huwa hiya waa mabni maxaad odhan lahayd mabniyun cala alfatxi wallahu aclam tamriinaadka aad soo akhri doontaan عين في الجمل الآتية الكلمات المبنية على السكون والمبنية على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على الكسر kaashee kelmadaha anwaacubinaaga mid walba noociisa sheeg laa yastaiicu اlinsaanu bani aadamku ma awoodo an yaciisha munfaridan inuu keligii noolaado laa yastaiicu linsaanu ma karo insaan an yaciisha inuu noolaado isagu munfaridan xaalu yaha keligii istaraaxa almariidu qofkii xanuunsanaya ama bukay wuu yeedlastay wanaama wuu seexday nawman hurdo haadian degan ayuu seexday idaa zaara insaanu hadduu qof siyaarto mariidan qof buka marka uu siyaarto qof qof xanuunsanaya wajaba waxaa waajiba an yajcala ziyaarata inuu ka dhigo siyaaradiisa qasiiratan mid gaaban aadaabu ziyaara waxa la ydhaha baa jira oo kutubta akhlaaqiyaadka iyo dhigta laga barto alakhlaaq walaadaab iyo adabka carabiga ah sugaanta luqada carabiga iyo laga barto min aadaabi ziyaara waxaa ka mid a ah qof xanuunsanaya markaanad u tegto inaanad ku raagin lannu duruufo gaaruu yeelan karaa qofkan xanuunsanaya mog duruufo gaaruu yeelan karaa da calooshu xanuunaysoo kale maala mararka qaarkood wuxuu baanaya musqusha inuu ku noqnoqdo dadkiioo dul joogana wuu ka xishoon karaa marka qofku waa inuu siyaarada weydiiyo horay maaragta u diyaargaloobo oo uu horey uga soo baxo oo qofka duruufihiisa gaarka waxa laga yaabaa in lasoo yartiiriyey sidii reesaylaca laga sheegi jiray lasoo yartiiriyey isagoo sankaraada oo xaaladda ku adag tahay haddii odaygii hebele saaxiibka ahaabaa soo socdan laydhaa waxay samayn jireen baa layidhi odhanaya intaanu albaabka ka furo odhan tiiriyuu odhanaya waa lasoo tirinaya makhadadiya waxbaa loo dhigay akara ushana ii dhiiba odhanaya cimaamadda ii dhiiba koofiyadda wixii basawada saaraya markaasuu soo haye soo wuxuu odhanaya soo imika u idmo markaas albaabka laga soo furaya waa soo baxdid baaba laab odhanaya waa iska ladanaysaaka iminkaan rabayba inaan soo baxo anigaa ushii iyo maalkas degdeg markuu u noqdo ayuu degdeg isku tuuraya wadadana aad buu xanuunsanaya wixii oo dhan koofiyadii imaamadii halkaa lagu tuuraya oo ushii la tuuraya u jiifsanaya marka duruufuu qofku yeelan karaa calaa kulli xaal laguma raago aadaabta siyaarada wanaagsan bay ka mid tahay naxnu nuxibu alwaطana waxaan jecelnahay ee waطanka wanacmalu waxaan ka shaqaynaa calىa rafci shani اlbilaa wadanka in sidii kor loo qaadi laha arintiisa kor loogu qaadi laha horumaru samayn laha ayaan ka shaqayna waana wax wanaagsan qofku wadankiisa inuu jeclaado oo ka shaqeeyo horumarkiisa moogta marka halkan amiladan waa soo akhriyaysa abcan kelimadaha halkan ku jira kuwo badan waxa laga yaabaa inaad garato nooca yihiin mebniya mucrab lann haddaad xaraf aragto waa inaad mebniga ku darto ficil maadi haddaad aragto sida zaara oo kale maalan waa inaad mebniga ku darto ficil amar hadduu meesha ku jiro malanmaayo kuma jire waa inaad mebniga ku darto ismigii iyo ficilkii muaaricna waa ina agga mucrabka raacayso wixii ismie badanka iyo ficilkii muaaric dabeedna kelimaadka mebnigaa lagaa rabaa inaad dib ugu noqoto oo aad sheegto waxay ku binaysan yihiin markaad ogaata inay mebni ma mbni cal axiba ma mbni cal sukuunba cal kasriba noocay tahay aad sheegto tamriirkaasa ugu muhiimsan inta uu halkan kusoo qoray waxa kaloo tamriirka labaad uu qorayaa man iyo alladii iyo haada iyo haulaai afartaa kelmadoodu qorayo waa afartu waa mabni man waa mabni akhirkay isma babada minna waa la midu alladii waa mabni haada waa mabni haulaai waa mabni wuxuu kaa rabay inaad jumlooyin kala duwan geliso ood mar faacil ka dhigto marna mafcuul ka dhigto marna xarfuja soo geliso si aan u ogaana inay mebni tahay iyo ina mucurtaasi loo kala garto maalan haulaida manta isagaa inooga shaqeeyo tusaalayaa soo maray oo kale jaaa man naadaytuhu uxibu man yucallimunii aljaa'isatu liman yasbiqu mantiibuu saddex meeloodoo kala duwan geliyay haadaa baad gelin karta faacil baad mar ka dhigi karta ama mubtada jumlada ku bilow haadaa kitaabun mufiid waxay ahayd mubtada weyaan in la godo waxa weeye waxaad ka dhigi kartaa mafcuul waxaad odhanaysaa tacalam hada alkitaab iqra haada arrinkan akhri ama ina haada mufiidu ina baad soo gelinaysa markaa halkaa waxaad garanaysaa markaad mafcuul bihi ka dhigto ama aad ina ka horraysiisa inuu mansuub yahay in la nasbiye marna waxaad odhanaysaa moogtahay istafid min hada alkitaab undur fii hada kitaab ama ilaa hada kitaab dabeedna ilaa iyo fii iyo markaad soo geliso waxaa idin lahoos dhigo ma jiraan hada aakhiruha laa yataqayar akhirkaygu isuma bedelayo waa mabni jumal noocaas inaad soo geliso halkaana kaa dalbaya anwaacu اlcraab